يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حورا يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد واثنان يا صلة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك caawa من ليل in sha allahu tacaala waxay noqon doontaa sifaat alxuur alciin waa tilmaamaha ay leeyihiin xurulciin maxay yihiin xurulciintu waxaan uga dhergi doonaa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam haddaba allaha raxmaanka raalli ahaanshihiisu iyo jannada in la galo waa gaayada ama yoolka qof walba uu tamaninayo qof kasta oo mu'mina rag iyo dumarba haddii uu ka baxo adduunyada isaga oo ku liibaanay alla raalli ahaanshihiisa qofkaasi ha ku bishaaraysto khayr badan haddii uu jannada galo dabadeed wuxuu weydiinayo oo kale ilaahay ba hadduu jannadiisa siiyo ma jirto wuxuu helayaa waxaan weligood indhuhu arag wuxuu helayaa waxaan weligood dhaguhu maqlin wuxuu helayaa waxaan qalbigiisa weligiiba kusoo dhicin ayib wuxuu helayaa wax kasta oo uu dalbo qofku wuxuu arkay isagoo wixii hor taagan yahay waxay maxaa jira fii diyaafati araxmaan allaha raxmaanka ah ayuu dayf iyo marti u yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu raboo dhan buu kusoo dhoweyn allah baa wuxuu leeyahay walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nuzulan min ghafuurin raxiim waxaa idiin sugnaaday wax alla wixii naftiinu ay rabto iyo wax alla wixii aad dalbataan kaasina waa soo dhoweyn iyo sooriyo nusulan sooriyo lagugu sooriyeynayo oo lagugu soo dhoweynayo weeye taasoo ka ahaatay allah dhaafitaan badan dunuubta raxmadiisuna ay badan tahay haddaba axibati fi lislaam wamin axsani maa tashtahiihi اlanfus fi اlaakhira waxa ugu fiican oo naftu ay dalbayso aakhira marka la tago ragga markaan nidhaahno waa nisaa aljanna waa dumarka jannada inay helaan bay raggu tamaninayaan waa xuurulciin haddaba dumarkuna waxay leeyihiin maa yuqaabiluhu min annaciim iyaga naftoodu waxay helayaan wax alla subxaanahu wa tacaala uu ugu nimcaynayo xikmada allah waxaa ka mid a ah inuusan sheegin allah dumarka waxa iyagana ay ku helayaan bimuqaabil xuurulciin basiidka raggu markay xuurulciin helaan haweenku maxaa iyaga ay helayaan laguma sheegin arintaas waxaa la yidhahdaa waa min dawaaci alkhajal waa waxyaabaha dumarka u keena inay ka xishoodaan iyo shiddat alxayaa xishoodka badan haddaba xikmadda allah waxaa weeye shay ay ka xishoonayaan sidee baa loogu jeclaysiinayaa oo loogu yeerayaa oo loogu sheegayaa keliya waxaa lagu kaaftoomay allah inuu yidhi walakum fiiha maa tashtahii anfusukum waxaad leedihiin rag iyo dumarba jannada wax alla wixii naftiinnu ay dalbato waad leedihiin allah subxaanahu wa tacaala ana allaha laa yus'al cama yafcal wahum yus'aluun allah wuxuu sameeyana cidinama tacqiibin karto oo ma weydiin karto midda kale shawqu lmar'ati lirijaal dumarku hilowga iyo baahida ayna qarsan karaynin oo ragga ay u qabaan way ka yar tahay midda raggu ay dareemayaan maxaa jira xishoodkoodu waa badan yahay sidaas darteed waad aragtay ee dumarku way ka degan yihiin arrintaas noocaasa mar walba xagga ragga waxaa iyaga lagu jeclaysiiyaa sida ziinada iyo quruxda iyo xullida iyo waxyaabaha laysku qurxiyo waa kii alla lahaa waman yunashow fi lxilya yacnii xiliyadu waxaa weeyaan waxyaabaha dumarka lagu qurxiyo asheekh ibnu cuthaymiin raximah llah baa wuxuu leeyahay allah subxaanah wa tacaala wuxuu sheegay zawjaad gabdho e, zawjaad oo dumar baa la sheegay raggii baa loo sheegay maxaa jira liana zawj huwa aalib araagibu isagaa mar walba wax dalba hadda waad arteen gabdhaha raggu iyagaa soo doona marka ragga ayaa dalba isaga ayaa dumarka raadiya sidaas darteed baa zawjaadkii ragga jannada waxaa loogu sheegay waxa ay raggu helayaan waxaa laga aamusay ayuu sheekh ibnu cuthaymiin leeyahay gabdhuhu waxa iyagu dumarku helayaan arrintaasna waxay keenaysaa inay iyaguna helayaan aswaaj bal way leeyihiin aswaaj oo min bani aadam iyaga naftoodu aswaaj ayay leeyihiin haddaba kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi waaali wasalam waxaa ku yimid sifaad badan iyo tilmaamo tiro badan ayaa ku yimid balaynu aragnu qeyb ka mida tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala xuurulciinta u sheegay ayib waxaa ka mid ah inuu allah leeyahay wa xuurun ciin ka amhaali allu'lu'i almaknuun xuurun ciin ka amhaal allu'lu almaknuun maxaa laga wadaa asheekh cabdiraxmaan naasir assacdi raximahullah baa wuxuu leeyahay alxawraa waxaa la yidhahdaa ilan xuurun baa la yidhi waxaa la yidhaahdaa allatii fii caynihaa kuxlun wa xusnun wa baha xuurun waxaa la yidhahdaa gabdhaha indhahooda aada moodid inay indha kuulan yihiin qurux iyo wanaagna uu ka muuqdo alciin xuurun ciin alciinna waxaa la yidhahdaa buu leeyahay xisaanu lacyun wa dakhaamatuha waa wanaagga indhaha iyo ballarkooda indhaha qaabka ay u maaragtay allah subxaana wa tacaala u jeexay oo ballaaran wa xusnu lcayn marka indhaha wanaagoodu gabadha waxay tusinayaa min acdami aladillati calaa xusniha wa jamaaliha waxyaabaha loo daliishado dumarku inay qurux badan yihiin waxaa ka mida indhahooda markii la arko ayaa waxaad garan kartaa jamaalkeeda iyo quruxdeeda ayaa la garan kartaa ayaa la garan karaa ayib ka amhaali lulu lmaknuun ka amhaal allulu alabyad alradb alsaafi albahiy almastuur intaasoo dhan baa lagu fasiray allulu waxa weeyaan allulu abyad waa waxyaabaha mujawharaadka iyo jawharta ilaahay subxaanah wa tacaala qurxiyay oo cad oo saafiga ah oo iftiimaya oo weliba la qariyey oo la dahaaray indhahaa laga qariyey dabayshaa laga qariyey qoraxdaa laga qariyey ayib kaamilaatu lawsaaf jamiilaat nucuud waa dad ilaahay subxaanah wa tacaala tilmaamahooda u dhammaystiray oo sifaadkoodan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhamaystiray taasi marka waa tilmaanta koowaad ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay wa xuurun ciin kaamhaali lu'lu'i lmaknuun allah subxaanahu wa tacaala tilmaanta labaad oo xuurul ciin allah uu ka bixiyey waxa weeye kaanahuna alyaaquutu waalmarjaan alyaaquut waalmarjaan qaala alimaam ibnu jariir atabari ayaa isaguna wuxuu ku fasiray kaanahuna alyaaquutu fi safaa waalmarjaanu fi lbayaad yacni yaaquud waa qaybaha aadka ugu qurux badan oo kamida waxyaabahan jawharaadka iyo laysku qurxiyo xagga saafi ahaanta ayay lamid yihiin marjaankana iyadana xagga cadiinka ayay la mid yihiin sifaa waxay kala mid yihiin yaaquudka bayaadkana bayaadu lulu bay leeyihiin marka waa ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaad iyo wuxuu abuuray oo allah subxaanahu wa tacaala qurux uu dhameeyey tilmaamahooda waxaa ka mid ah allah inuu leeyahay inaa ansha'naahunna in shaaa fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaba bal sifaadka allah subxaanah wa tacaala israaciye arag inaa ansha'naahunna inshaaan allah subxaanah wa tacaala wuu soo laba dhalinayaa kuwii waaweynaa way yaraanayaan yani markii la tilmaamayo xataa nisaau ljanna oo maaragtay gabdhihii kale ee ahlujannaha ahaa ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa dib usoo maaragtay kuwii waa kii rasuulku lahaa jannada ma gasha cajuuza yacni qof weyn jannada oo duq ah geli mayso waa lasoo abuur mar labaad ayaa gabdho laga dhigaya waxaan ka dhignay buu rabbi yihi subxaana fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaban maxaa laga wadaa sifaatkan alimaam ibnu kathiir raximah ullah ayaa wuxuu leeyahay curuban saciid ibnu jubayr baa wuxuu ka wariyey cabdullaahi ibnu cabaas curub waa mutaxabibaat ilaa aswaajihina waa dumar raggooda jecel weliba isjeclaysiiya sameeyo wixii maaragtay raggoodu ku jeclaan lahaa ayib ayaa ka mid ah ibnu cabaas wuxuu leeyahay alcurub waxaa la yidhaahdaa alcawaashiqu liaswaajihina wa zawjaatuhuna lahuna caashiquun curuban waa cawaasha waa gabdhaha aadka u jecel raggooda raggooduna u jecel iyagana marka wax laga xishoodo ma ah inaad maaragtay jacaylkii dadka isqabaayay xad aada u badan ay isjecel yihiin ay yihiin gabdhahaasi gabdho weliba mutaxabibaat ilaa aswaaj isjeclaysiiya waxay raggu ku jeclaan lahaayeenna sameeya waxaa kamid a sifadan kale allah leeyahy atraaban atraaban cabdullaahi bnu cabaas baa wuxuu leeyahay fii sinin waaxida hal da- bay kulligood wada yihiin halaatha wa halaahuuna sana maalan yacni soddon iyo saddex jir kulligoodba weeyaan soddon iyo saddex jir gabar yaroo caruura ma aha qof weynaadayna ma aha soddon iyo saddex jir da-daasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay ayib marka ma ahanin dhexdooda tabaaqud iyo taxaasud yani sida daraa'ir kuwa dumarka adduunka joogo oo kale iyo kuwa yowal la isla qabo nacaybshaha mathalan ka dhexeeya iyaga kama dhexeeyo waa dad iswada jecel oo kulligood maarata almar'a almutaxabiba ilaa bacliha waa dad dumar oo raggooda mid waliba ay jecesha subxaanahu allah subxaanahu wa tacaala fii wasfihina tilmaamahooda wuxuu ku sheegay fiihina khayraatun xisaan jannada waxaa ku jira buu alla leeyahay khayraatun xisaan ayib ibnu اlqayim raximah اllah fii rawdat اlmuxibiin ayuu wuxuu ku tafsiiriyey khayraatun xisaan wawasafahuna bianahuna khayraatun xisaan waxaana weeye buu leeyahay ibnu اlqayim waa dumarka jamciyeen almaxaasin daahiran wa baatinan khayraatun xisaan wax alla wixii wanaagsanaa inta muuqatay inta qarsoonba way ku kulmeen faqakamula kamula khalquhaa wa khuluquhaa abuurkeeda iyo akhlaaqdeedba way wanaagsan tahay khayraat lakhlaaq xisaan lwujuuh waa dad akhlaaqdoodu fiican tahay waa dad wajigooduna qurxan yahay marka sifadaasna waa sifo kale sifaadka allah subxaana wa tacaala alxuuru lciin uu ku tilmaamay waxaa kamid a alطahaara allahu akbar waa dad طahaaro qaba allah baa wuxuu leeyahay walahum fiiha aswaaju muطahara wahum fiiha khaaliduun walahum fiiha aswaaju muطahara waxaa u sugnaaday aswaaj oo طahaaro qaba waa طahaara maxaa laga wadaa ibnulqayim raximahullah baa mar labaad wuxuu leeyahay allah wuxuu ku tilmaamay bitahaara ay طahurna min alxaydi wاlbawli wa wakula adan yakunu min nisaai dunya wax alla wixii dumarka adduunka lagu arki jiray iyagu daahir bay ka yihiin xayd iyo dhiig kama yimaado kaadi iyo maaragtay xumaan kale iyo wax ka yimaada ma leh wax adan oo dhibaato oo dhan ma leh waxay daahir ka yihiin kadalika baatinkooda iyo qalbigooduna hayradii iyo masayrkii isagana way ka daahir bay yihiin ayib allah subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ku tilmaamay tilmaamahooda inay yihiin kuwo indhahoodu gaaban yihiin oo aswaajtooda ma ogiye cid kaleba aan fiirinin fiihinna qaasiraatu tarf allah subxaanahu wa tacaala waa qaasiraatu tarfi baa lagu tilmaamay ayib oo fii suurati araxmaan mar labaad allah subxaanahu wa tacala isla suuradda wuxuu ku tilmaamay حور مقصورات في الخيام وحور مقصورات في الkhيام waxaa lagu gaabiyey oo aynan dhaafin alkhiyaam teendhooyinkooda iyo guryahooda qurquruxda badan ee yaaquudka ka samaysan kuwaasay ku jiraan oo aynan dhaafayn ibn اlqayim raximah baa mar kale isagoo tafsiirinaya wuxuu yihi maqsuuraat fi lkhiyaam mamnuucaatun min atabaruj waxay laga manciyey waxa la yidhaha tabaruj wasufuur inay isqaawiyaan oo sida dumarkan adduunka aad aragtay qaar iska soconayaan oo quruxdoodu raggooda rag aan ahayn ay u muuqanayso taas baa laga gaabiyey aswaajtooda iyo raggooda unbay ku gaaban yihiin manaasishooda iyo guryahoodana kama baxaan meel kalena uma aadaan wuxuu alla subxaana watacaala ku tilmaamay qaasraatu tarf sifadan ayaa ibnulqayim wuxuu leey kasii xeel dheer sifadaa kale oo ah xuuru maqsuuraatun fi lkhiyaam maxaa jira almar-a oo iyaga ka mid a ah darafkeedu yani indhaheedu waxay ku gaaban yihiin ninkeeda oo kaliya ma dhaafayaan sheekh umal xafidahullah baa maruu fasiraya aayaadka ayaa wuxuu yidhi sida dumarka adduunyada kuwa indhaha taagaya ma ee waxaa weeye indhahoodu iyaga waxay ku gaaban yihiin ninkeeda quruxda ninkeeda waxaan ahayn uma muuqdo mana ishtahaynayso oo ma raadinayso waxaan ninkeeda ahayn ayib darafkeedu iyo arageedu ma gudbaayo ashekh cabdiraxmaan binu naasir asacdi ayaa wuxuu yidhi xurun maqsuuraatun fi lkhiyaam waxaa weeyaan maxbuubaatun fi khiyaami lulu waxay ku jiraan khiyaam waxaa weeye teendhooyin lagu raaxaysto oo iyaga dhan mujawharaad iyo waxyaabo qurxan ka samaysan qad tahaya'na waacdadna anfusahunna liaswaajihinna way diyaargaroobeen waxay u diyaargaroobeen raggoodii waxay u saaran yihiin teendhadaas la qurxiyey ee dalxiiska camal loo dego taasay calaa surur iyagoo ku jiifa ayay halkaas saaran yihiin walaa yabqa lahunna yacni yanfi dalika arrinkanina ma anfinaayo inay u baxayaan khuruujuhunna fi lbasatin warayaad aljanna jannada meelaheeda lagu dalxiiso oo ah maaragtay beeraheeda iyo meelaha maaragtay wanaagsan oo la tagay inay u baxaanna arintaasi ma anfinayso maxaa jira wax walbo ishtiheeyaan ama ay jeclaadaan way helayaan walaa shaka fiihin waxaa sifaadka xuurul ka mida lam yatmithuna insun qablahum walaa jaan gabdhaha xurulciinka ah cid hore oo soo taabatay ma jirto waa abkaar kulluhum <clears throat> kulluhunna wax soo taabtay ma jiro abkaar curub oo saan horeba usoo marnay mutaxabibaat ilaa aswaajihinna weeyaan cabdullaahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabaas saciid ibnu jubayr cikrima xasan qataada iyo awsaaci dhammaantood baa waxay leeyihiin tafsiirka ina asxaaba aljannati alyawma fii shughulin faakihuun ina asxaaba aljannati alyawma fii shughulin faakihuun maxay ku mashquulsan yihiin shaghalahum iftidaadu alabkaar waxaa mashquuliyey iftidaadu alabkaar burbursiga gabdhaha bikaarada ah ay bikro jebinayaan ayayba maalintaa iyagu ku mashquulsan yihiin ayib waqad warada maa huwa akharu min dalik waxaana soo arooray wax intaa kaba sii badan abu nucaym ayaa maaragtay fi sifati اljanna can abi hurayrata radia allahu canhu isagoo ka hadlaaya wuxuu wariyey inuu rasuulku yihi sala اllah alay slm xadiis sheikh alalbanina fi silsilati صaxiixa uu ku saxiixiyey ina arajula layasilu fi اlyawmi ila miati cadraa yani fi ljanna ninku jannada ku jiraay halkii maalin wuxuu gaadhayaa boqol gabdhood oo kulligood wada bikaaro ah ayuu bikre jabinayaa halkii maalin boqol gabdhood oo bikaaro ah buu gaadhayaa dayib haddaba waa sifo ilaahay subxaana wa tacaala iyagana uu siiyey waxaa ka mid a tilmaamaha kale متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان طيب الشيخ السعدي رحمه الله baa wuxuu leeyahay الرفرف الأخضر waa الفرش التي تحت المجالس العاaلية waxaa laga hadlayaa calىa رفرف khضر waa waxyaabaha barkimaha iyo fadhi carbeedka kaas baa la tilmaamayaa lagu suxulaysta ee maaragtay lagu raaxaysto asheekh adoctor wahbi zuxayli isagoo isna aayaddan fasiraya wuxuu yihi mustanidiina calaa wasaa'id murtafica barkima la dheereeyey ayay maaragtay ku jiifaan iyo gogol wada qurux badan waxaana la yidhaahdaa alcabqariy kullu shayin cajiib lijowda wax walba oo sida loo sameeyey aada loo hagaajiyey oo sida ugu fiican loo soo saaray baa la yidhahdaa gabdho noocaasa ayaa marka maalintaas ilaahay subxaanahu watacaala dadkiisa iyo maar dadka ahlu jannada ah yuu ku marti qaadaya waxaa ka mid a awsaafta iyo tilmaamaha rasuulku siduu sheegay ama tilmaamaha xurulciin xadiiskii imaamu bukhaari iyo muslim labaduba soo saaray min xadiisi abaa hurayra radia allahu canhu wa ardaah uu rasuulku lahaa ina awala zumra yadkhuluuna aljanata calaa suurati أwl zumra ydkhuluuna اljana calىa suurati اlqamr yacni dadka ugu horeeya fowj fowj baa jannada loo gelaya qolada ugu horeysa oo jannada gelaysa calaa suurati alqamar sida dayaxa ayay u muuqdaan oo leylat albadr habeenka afar iyo tobnaad maaragtay weliba jooga huma aladiina yaluunahum kaashadi kawkabin duriyin fi samaa idaa'a haddana waxaad moodaa qolada soo xigto xidig weyn oo iyaguna aada u iftiimayo oo kale idaa'a quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxid la اkhtilaafa baynahum walaa tabaagud yacni waa dad aada moodo qalbigooda hal mid inay yihiin wax nacaybsho ah iyo wax xasada dhexdooda kama dhexeeyo ayib likuli mri'in minhum ashaahidu huna likuli mri'in minhum zawjataani min alxuuri lciin wuxuu leeyahay qof walba oo dadkaa jannada marka galay ah zawjataani min alxuuri lciin labo dumara oo xuurulciinta ka tirsan yuraa mukhu suuqihina min waraa'i alcadmi wallaxmi min alxusn ayib waxaa laga arkayaa mukhu suuqihina dhudhumahooda ee dhuuxa ku jira dhudhunkooda lugeed iyo kan gacmeed dhudhunkooda dhuuxa ku jira ayaa waxaa looga jeedaa lafta iyo hilibka yacni ma qarinayaan wuu ka muuqanaya xusniga iyo bahaaga iyo quruxda meesha taala ibnu xajar raximahullah baa wuxuu leeyahay alxuur waxaa laga wadaa waa mida darafka uu ku wareerayo yani yaxaaru biha taraf waxaaba ku wareeraya eegmada ku wareeraya qofkii arki lahaa qof quruxdiisu sidaas tahay oo dhuuxiisa looga jeedo banaanka yani indhuhu way ku wareerayaan ayib marka waxaana weeyaan qofku sida miraayadda oo kale markuu hadda aada fiirinayso sidaasoo kaleba iyagii dhan ayay u muuqanayaan quruxdoodii wasfiga iyo tilmaamaha kale ee rasuulku ku sheegay waxaa ka mid ah in aliطilaac ila ahli ila alardi alidaaa yani alidaaa inay ifinayaan bal fiirso inay adduunkan hadday saa usoo fiiriyaanba adduunka dhan ayaa wada iftiimaya kulli siduu u dhan yahay alimaam الbخaarي iyo xadiiskuu soo saaray min xadiisi anas ibni malik radi allahu canhu rasuulku wuxuu yihi low ana imra'atan min nisaai ahli ljanna haddii haweeney ka mid ah gabdhaha jannada ay dalacat ila alardi ay dhulka hal mar soo fiiriso la adaa'at maa baynahumaa samada dhulka iyo cirka inta u dhaxaysabay hal mar wala mala'at maa baynahumaa riixan waxay buuxinaysaa samada iyo dhulka inta u dhaxaysana caraf ayay ka buuxinaysaa walanasiifuha calaa ra'siha khayru min addunya wama fiiha wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam ama masarka u saaran madaxa dumarku waxa ay madaxa ku xirtaan madaxa u saaran ayaa wuxuu ka khayr badan yahay adduunka iyo waxa jooga oo dhan nasiifuhaa oo calaa ra'siha khayru min addunya wamaa fiiha fa subxaana khaaliquhaa subxaana khaaliq waxaa nasahan allah abuuray ma acdamah wahanii'an liman kaanat lahu wakaana kaana leh waxay u sugnaatay bogaagsi iyo wanaagna qofka ay u sugnaadaan oo ilaahay ku marti qaado iyaguna u sugnaadaan isaguna u sugnaado ayib yani dadka ilaahay isugu talagalay wasfihinna waxaa ka mida iyo tilmaamaha xurulciinta azawaaju fi ljanna in jannada lagu guursan doono allah baa wuxuu leeyahay كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين سورة الدخان الله سبحانه وتعالى في سورة الطورna وxuu ku leeyahay متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين طيب waxaan u guurinaynaa gabdho indho waaweyn ayaan u guurinaynaa طيب rasuulkuna wuxuu leeyay salى اllahu alيه wasalam wmaa fi اljannati aczab waa xadiiskii imaamu muslim soo saaray jannada sideedaba doob ma joogo yani nin doob ah oo cusaab ah oon reer lahayn iyo gabar aan reer lahayni jannada ma joogaan ayib hunaa nuridu kalaama nafiisa lsheikh eh, ibn cuthaymiin raximah اllah halkaan marka waxaan keenaynaa kalaam ama war aada iyo aada u wanaagsan oo sheekh ibnu cutheymiin raximahullah caalimkaas rabbaaniga ah uu soo waariday oo halkan uu soo geliyey mar haddii aan jannada qof garo doob aba aan joogin oo ruux walba reer uu yeelanayo ayaa waxaa lagama maarmaanaya inaan sharaxaad ka bixino ilan dad adduunka ku guursanin baa jira wuxuu yihi sheekhu almara ilaa lix ama toddoba qaybood buu u qaybiyey wuxuu yidhi almara haweenayda allatii maatat qabla an tatasawaj haweenayda dhimatay intaynan guursanin dumar badan baa jiro intaynan weli guur kaba guursanin dhimanaya soo maa allah baa u guurinaya jannada rajul nin oo dadkii ahlu jannada ahaa ka mid ah oo weliba min ahli dunyaa ayuu alle u guurin wax indhaheedu ku qabowsadaanna alla wuu tusi subxaanahu wa tacaala marka qofkii jannada ilaahay geeyo oo dumara iyadoo oon guursaninna dhimata waxay wey inay helayso zawj baa loo guurinaya midda labaad almara alatii maatat wahiya mutallaqa waa haweenayda iyaduna dhimatay iyada oo la furay kadalika ilaahay subxaanahu wa jannadu iyadana ugu guurinaya midda saddexaad waa almara alatii lam yadkhul zawjuha aljanna waa haweeney adduunka lagu qabay iyadu jannada gashay ninkeedii laakiin jannada uusan gelin kadalika allahu yusawijuha fi ljanna ilaahay jannada iyadana wuu ugu guurinayaa ayib waxaa loo guurinayaa ragga aan guursanin oo adduunka joogay baa looga dhigayaa zowj oo loo guurinaya midda afraad waa almar'a ah, allatii maatat bacda zawaajiha fahiya fi ljannati lizawjiha aladii maatat canhu waa haweenayda dhimatay iyada oo la qabo haweenaydana ninkeedaasi hadduu jannada uu isaguna dadka ilaahay u qadara uu noqdo zawjay u noqonaysaa oo ninkeedii xaaskiisa ayay noqonaysaa midda shanaad waa almar'a ah. haweeney allatii maata canha zawjuha fa baqiyat bacdahu lam tatasawaj xataa maatat fahiya zawjatun lah haweeneydan waxaa weeye waa mar-a ah uu ninkeedu ka dhintay oo iyaduna sii joogtay oon guursanin oo ninkeeda aan looga dambaynin iyaduna nin waxay noqonaysaa zawja ninkeedii ayay zawjo u noqonaysaa midda toddobaad waxaa weeye almara alatii maata canha zawjuha fatazawajat bacdahu waa haweenayda ninkeedii ka dhintay oo ninkeedii markuu ka dhintay kadibna laakiin guursatay haweenaydaa fa inaha takunu liaakhiri aswaajiha filjanna ljanna haweenaydan waxay heli doontaa haddii ninkan dambe iyo kii horeba jannada isugu yimaadaan sida raajixa waxay helaysaa ninkii ugu dambeeyey ayay helaysaa mahma kathuru waa liqowli rasuuli sala allahu aley wasalam xadiiskii sheekh alalbani uus almar'atu liaakhiri aswaajiha haweeneyda nimankii soo guursaday kii ugu dambeeyey ayay maaragtay iyaduna zawjo u noqonaysa haday jannada isugu yimaadaan xudayfa ayaa isaguna xaaskiisa kula taliyey afarkan wuxuu yidhi in shita haddaad doonayso an takunii zawjatii fi ljanna haddaad rabto inaad noqoto xaaskayga jannada ha guursanin aniga dabaday fa ina almar'ata fi ljannati liaakhiri aswaajiha fi dunya haweenayda ninkii ugu dambeeyey unbay jannada xaas u noqon doontaa lidalika sidaasuu allah subxaanah wa tacaala uga xarimay aswaaju nabiyi sala allahu aleyh wasalam wa ummahaatu lmu'miniin ayaa inay guursadaan oo rag kale rasuulka uga dambeeyaan looga celiyo oo looga joojiy qad yaquulu qaa'il su-aal baa marka imaan kartaa markii qofka laga dhinto oo mathalan nin baa xaaskiisu dhiyay ka dhimatay mathalan ama ninkiibaa dhintay waxaan ugu ducaynaynaa haweenayda wa abdalahaa khayra min zawjiha waxaa la yidhahdaa ilaahay ha ugu bedelo zawjkaagii hore mid ka khayr badan alla ha kugu bedelo ayib sidee marka su-aal baa imaan karta haddii ninkan ee uu noqonayaba ninkeedii sideebuu mid ka khayr badan loogu bedelayaa aljawaab sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah ayaa ka jawaabay oo wuxuu yidhi haddii haweenaydu ay dhimato iyadoo oon weli la guursanin waa ugu ducaynaynaayo zawjkii alla u qadaray adduunka mid ka khayr badan allaha kuugu bedelo aakharo haddii ay guursatay oo ninkeedii naftiisii uu ay heli doontana zawjkii sifaadkiisii iyo tilmaamihii adduunka uu ku lahaa kuwo ka duwan oo ka fiican buu yeelan doonaa waa isla isagii laakiin wuu isbedeli doonaa oo tilmaamo ka fiican ayuu yeelan doonaa sidaasaa labadaba ay ducadu sax u noqonaysa in la yidhaahdo wa abdalahaa khayran min zawjiha ilaahay zawjkeedii mid ka fiican allaha siiyo ayib su-aal kale ayaa iyaduna imaanaysa oo ah inuu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam inu dumarka ku yidhi inii ra'aytu kuna akthara ahli nnaar haweenow waxaad tihiin naarta dadka ku jira kuwa ugu badan baa tihiin waa xadiis saxiixa xadiis kale oo saxiixa oo rasuulku wuxuu yihi ina aqala saakini aljanna annisaa dadka jannada degan dadka ugu yari waa dumarka halkaa marka waxaan ka garanaynaa haweenku inay naarta ugu badan yihiin xadiis kale oo saxiixa baa haddana wuxuu leeyahay <clears throat> nin kasta oo dadka ahlu dunyada ah ka mid ah min ahli dunya wuxuu yeelan doonaa zawjataani oo min nisaai dunya bal fiirso xadiiskan waa sidaan arki doono yani nin walba oo dadkii adduunka joogay ah wuxuu heli doonaa laba dumara oo dumarkii weliba xurulciinta ma ahe dumarkii adduunka ana nin walba wuu yeelan doonaa ayib halkaa waxaa kasoo baxaya inay dumarku yihiin jannadana kuwa ugu badan <clears throat> naartana kuwa ugu badan labadaba inay yihiin <clears throat> ayaa soo bixi alijaaba marka sidee looga jawaabaya culimadu jawaabooyin kala duwan bay bixiyeen qaarkood waxay dhahen annisaa waa dadka jannada ugu badan kadalika waa dadka naartana ugu badan waa likathratihinna way badan yihiin ragga way ka badan yihiin alqaadi ciyaad ba wuxuu ley annisaa akhar min waladi aadam dadka bini aadamka wax ugu badani waa dumarka culimada kale qaar waxay leeyihiin annisaa akhar ahli naar wa ayda akhar ahli ljanna xaggana iyagaa ugu badan xaggana iyagaa ugu badan marka micnaheedu waxa weeyaan naarta dumarkaa ugu badan jannada haddii lagu daro xurulciinta ayay haddana mar labaad ugu badanayaan qolyo kale waxay leeyihiin huna akhar ahli nnaari fi bidaayat almri bal fiirso yani dumarku marka hore naarta la galo way u badanayaan laakiin qaar badan oo kamida allah kasoo saaray oo waa laga soo bixinaya markaasay jannada soo gelayaan haddana jannadiibay ugu badanayaan oo dadka ugu badan bay <clears throat> ay noqonayaan ayib su-aal kale yaa fadli badan gabdhaha adduunka haddii ay saalixaad qaanitaada noqdaan oo jannada ay galaan iyo xurul ciinta labadooda yaa haddana fadli badanaya almar-a asaalixa haweeneyda fiican oo kamid a ah dumarka adduunyada haddii ay jannada gasho jannada waxay ku gelaysaa jazaa abaalmar camalkeedii saalix ahaa ee samaysay lagu geliyey iyo karaama min allaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay ku karaameeyey diinteedii iyo salaaxeedii amaa alxuuru lciin iyagu waa naciimi ljanna jannada nimcadeeday ka mid yihiin waxaana loo abuuray in min ajli gayrihaa jazaan lilmu'min cala alcamali asaalix qofka mu'minka ah, abaalmar lagu abaalmarinayo ayaa loo abuuray washataana waxaa marka kale fog dad ku soo galay jannada camal ay iyagu lahaayeen iyo karaamada alle uu siiyey iyo dad loo abuuray in dad kale lagu abaalmariyo asheekh ibnu cuthaymiin raximahullah baa marka wuxuu leeyay alladii yadharu lii waxaa ii muuqanaysay buuri ana nisaaa addunya adduunka dumarka adduunka jooga ayaa yakunna khayra min alxuur lciin iyagaa ka khayr badan hurulciinta iyagaaba kasii khayr badan xataa fi sifaati aahira xitaa tilmaamaha muuqan doona ayay kaga khayr badan haddaba akhawaati alacizaa oo adduunka xitaa jooga waxaa laga yaabaa markii xurulciin la yidhaahdo oo dadka lagu sheego khalqi ilaahay abuuri iyo subxa jannadana lagu khalqay inay is yidhaahdaan waa dad idinka fiican laakiin sida muuqata waxaa ka fiican oo ka fadli badan gabdhahan adduunka haddii ay wanaagsanaadaan jannadana ay galaan ayb aljimaac fi ljanna jannada ma la isugu tegayaa oo jimaac ma ka dhacaya galma ma imaanaysaa yujaamicu rajulu fi ljannati zawjaati min alxuuri wa zawjaati min ahli dunya ninku wuxuu u tegayaa xurulciintii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku karaameeyey iyo zawjaadkiisii adduun maaragtay iyagana aakhara ilaahay xaas uu uga dhigay intaba waxa weeyaan wuu u tegay wa yucطa arajul waxaana la siinayaa quwa mi'ata rajulin halkii nin waxaa la siin awoodda boqol nin ay leeyihiin xagga cuntada iyo xagga cabitaanka iyo xagga shahwada iyo xagga jimaaca intaba wuxuu yeelanayaa boqol nin awoodood buu yeelanayaa rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam yucطى almu'min fi ljannati quwata kada wa kada min aljimaac qiila ya rasuula allah yani ninka waxaa la siinayaa awood baa la siinayaa waxaa lagu yidhi marka awayatiiqu dalika ma miyuu awoodi karaa wuxuu yihi yucطىa quwata mia boqol nin quwadood baa la siinay waa xadiis imaamu tirmidi soo saaray sheekh alalbani uu sheekhay fi saxiix jaamic sagiir iyo maaragtay heyrkiiba rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiis imaamu axmed iyo darami soo saareen sheekh alalbani saxiixiyey ina arajula min ahli اljanna ninka oo dadka jannada soo gala ka mid ahlu jannada ah yucطىa quwa miata rajulin waxaa la siinayaa awooda boqolin nin fi lkli xagga cuntada washurbi cabitaanka washahwati iyo xagga dareenka iyo waljimaaci xagga galmada inta marka nin yahuudi ah baa rasuulka ku yidhi haddaba alladii yaakul wayashrab yakunu lahu xaaja qofku hadduu wax cuno waxna cabo hadda fadalaadna wuu yeelanayaa kaadi iyo saxari iyo waxyaabo kalena way ka imaan doonaan rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi waalihi wasalam xaajaةu axadihim caraqun yafiidu min jildihi faidaa badnuhu qad damur allahu akbar wuxuu yihi xaajatu axadihim qof dadka ahlu jannada ah iyo ragga jannada ku jira xaajadoodu yacni fadalaadkooda kaadida iyo waxa ka imaan lahaa waxay isu bedelayaan caraq dhidid bay noqonayaan dhididkaasoo jirkooda ka baxaya markuu dhididkaasi ka baxana badnigoodii iyo calooshoodii waxay noqonaysaa mid dhuuban oo bog laalan bay noqonayaan daamir fardaha markii la yidhaha daamirka iyo waxyaabaha bog laalan waxaa la samayn jiray marka la rabo farasku inuu dagaalka aada u sameeyo nishaadkiisa iyo farfircoonidiisa iyo karigiisa iyo farigiisu laablaabashadiisu ay badato cararkiisu waxay samayn jireen meel ciriiri intii la geliyo ayaa laga dhididinaya dhidid tiro badan baa ka imaanaya cuntadana waa laga joojinayaa faraska qashinkiibaa ka baxaya wuxuu noqonayaa isagoo daamir ah bog laalan buu noqonaya marka haddii la orodsiiyo laablaabashadiisa waxaa weeyaan sida dabaysha ayuu marba meel u boodayaa oo midkii ay ku sheegayeen karigiiyo fariga mukarin eh, mafarin muqbilin mudbirin kajulmuudi julmuudi sakrin xatahu saylu min cali uu lahaa wey ninkii shaacirka marka sidaasoo kale buu ninkiina wuxuu noqonayaa mid boglaalan oo intii wixii dhiidahaa oo dhan ka yimid a ah isaguna sida faraskaasi u boodayo marba dhinac ugu cararayo u jilcan yahay buu saasoo kale isaguna zawjaadkiisa iyo xurulciinta ayuu ninkiina u dhex cararaya ayib xadiis kale waxaa sugan oo saxiix muslim ku sugan ee rasuulku inuu lehy sala allahu alay wasalam ina adna ahli ljana manzila bal fiirso qofka ahlu jannada ugu maaragtay darajadiisa u hoosayso waa qof ilaahay subxaana watacaala wejigiisa ka leexiyay naarta oo jannada ilaahay subxaana watacaala u jeediyey oo geed hadhiciya oo qabowna alla subxaana wa tacaala u hadhiyey huma isaga oo maaragtay khaymadiisiiyo halkii ku jira loo dhisay dalxiiskii ayaa waxaa usoo gelaya yadkhulu beytahu waxaa gurigiisa yadkhulu beytahu buu gelayaa fatadkhulu calayhi zawjataahu min alxuur alciin markaasaa guriga markuu galo ayaa waxaa usoo gelaya laba zawjo labadiisii gabdhood oo xuurulciintahabaa usoo gelaya ayib waxay dhahayaan taquulaani lahu waxay u odhanayaan alxamdu lilaahi aladii axyaaka lana wa axyaana lak mahad waxaa iskale allihii noo kaa daayey annagana adiga kuu daayey yani allihii iskeen siiyey wuxuu isaguna odhanayaa ma uciya axadun mila maa uciitu waxa ilaahay isiiyey qof la siiyeyba adduunka ma joogo waxaan aniga alla isiiy waa qofka ugu darajo yar weyaan qofka ugu darajo yar waxa ilaahay isiiyey qof la siiyey ma jooga ayuu leeyahay ayib haddaba shahiidka ayaa waxaa lagu sheegay isagu sita khisaalin inuuba yeelanayo ashahaada qofkii qaato fii sabiili illahi ku dhinta ku shahiida ayaa isagu la qaadanaya lix arrimood yani dembigiisa dhiigga ugu horeeya markuu ka dhaco ayaa ilaahay dembigiisa u dhaafayaa ayib wuxuuna arkayaa maqcadkiisa iyo booskiisa iyo jannadana wuu arkayaa ayib waxaa laga badbaadinhayaa cadaabulqabrigana waa laga badbaadin alfazacu lakbar qiyaamada ilaahay baa ka badbaadin taajna maxaa loo surayaa maaragtay madaxiisa ayaa loogu xidhayaa waxaana loo guurinayaa ithnayni wa sabciina zawja min alxuuri ilciin toddobaatan iyo laba gabdhood oo xuurulciinana waa loo guurinayaa toddobaatan qaraabadiisa ka tirsanna wuu u shafaaco qaadayaa oo wuu erkeynaya waa xadiis imaamu tarmadi ibnu maaja soo saareen sheekh albanina uu saxiixiyey ayib haddaba jannada masayr ma ka jiraa zawjaadkan isla socdaa maxay yihiin isla imaanaya isla qoslaaya cuntada isla cunaaya calaa sururin maaragtay iska soo horjeedsan ku jiifa ayib maya jannadu male iyaduna maaragtay hayre iyo masayr midna ma joogo ilaahay baa subxaana wa tacaala xiqdi iyo hilli iyo quluubta wax gala oo dhan allah ka badbaadiyay wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin halkaasay iska soo wada horjeedaan dhammaantood naciimu ljanna lirajul waxaa ka mid a ilaahay ugu nimceeyey inuu ku arsaaqa zawjaad oo indhahoodu isaga uun ku gaaban yihiin oo meel kale aynan fiirinayn ayib amaa walad iyo ilmo ma dhalayaan culimadu way isku khilaafeen oo waxaa weeye waxay qaar leey ahlulcilmigu hal yakunu waladun fi ljimaac manaa galmadan iyo ma ka imaanaya walad iyo ilmo ma ka imaanaya ayib qaala bacduhum walad wuu imaan karaa haddii uu qofku ishtiyo yani haddaad rabto haddii aad rabto wuu imaanaya xamliga oo uurka ah iyo dhalmada iyo koridiisubana hal saacad bay isku wada noqonayaan waa xadiiska ibnu maaja uu soo saaray sheekh alalbani na saxiixiyey ina almu'mina ida ishtaha lwalada fi ljanna haddii uu jannada qofku ku ishteeyo ku rabo xamligiisa iyo wadciga dhalmihiisa iyo xamligiisa iyo da saaca keliya ayay intoo dhanba ayay maaragtay ku wada ahaanayaan ku imaanayaan haddaba khidma ayaa jirta reerka arooska ah ee arooska aan ka baxaynin ee maaragtay maalin walba uu ninku ku mashquulsan yahay iftidaad alabkaar maaragtay uu ku jiro ee noloshoodu ay sidaas tahay waxaa u adeegaya maaragtay alkhadam wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura waidaa ra'ayta huma ra'ayta naciima wamulkan kabiira maxnaa waxaa yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun wiilal la waariyey ayib aayadda kale wayatuufu calayhim ghilmaanu lahum kaanahum lu'lu'un maknuun ayib marka waa mukhalladuun waa la waariyey fii shabaabihim dhalinyaradnimadooda mukhalladuun filjannana way ku jireen weligood ka bixi maayaan laa yamuutuuna abadan weligood ma dhimanayaan ma gaboobayaan khilmaan wa wildaan daa'iman wa abadan wiilal yaryar ayay mar walba ahaanayaan alkhilmaan waa khalqun min khalq illaah ilaahay abuur uu abuuray oo jannada uu ka abuuray waa dadka ka khidmaynaya oo ka adeegaya jannada kuwaasaa maaragtay u khidmaynaya ayib haddaba axibati fi lislaam ee taasi waxaa weeyaan silcada ilaahay waa meel sara weeyaan ibnulqayim raximahullah ayaa nuuniyadiisii ku cabiray gabay aada iyo aada u dheer taqriibanna shan boqol oo beyt dhan ayuu ku cabiray wasfiga iyo tilmaamaha ay gabdhahaas xurulciinta ay leeyihiin waxaa ka mid ahaa gebagebadii yaa silcat araxmaani lasta rakhiisatan bal anti haaliyatun cala alkaslaani yaa silcata araxmaani laysa yanaaluhaa fi lalfi ilaa waaxidu lahnaani yaa silcata araxmaani maadaa kuf'uhaa ilaa ulutaqwa maca aliimaani yaa silcata araxmaani ayna almushtara falaqad curidat biaysari alathmaani ya silcat araxmaani hal min khaatibin falmahru qabla almowti duu imkaani ya silcat araxmaani laysat rakhiisatan yaa silcat araxmaan alaa ina silcat allahi alghaaliya yacni waa wax saro weeyaan waa hawl loo shaqaysto waa hawl maaragtay rakhiis ma aha bal anti haaliya waa dad aada u sareeya haaliyatun markayay haali ku tahay cala alkaslaan qofka kaslaanka ah waxsiga badan adduunkan aan shaqaysanin maaragt kaas ayay ku noqonaysaa haali silcat araxmaan laysa yanaaluhaa ma gaari karo gabdhahaas fi lalfi ilaa waaxidu lahnaan kunkiiba ibnulqayim baa wuxuu le kunkiiba halbaa ka gaari kara yani shaqay rabtaa hawshaan iska gaar maaha shaqaa loo baahan yahay marka waxaa weeye fi lalfi waaxid lathnaani halbaa kunkiiba ka gaari kara tusaale yani wey yaa silcat araxmaan yaa gursan kara gabdhaha xurulciinta yaa kuf u ah yaa gaya ulutaqwa maca alaymaani dadka iimaanka leh ilaahayna ka baqa kuwaasaa gaya marka dad badan waxaad ogaan kartaa inaynaba geynba oyna guursan karayn yaa silcat araxmaan suuqeedu waxaa weeyaan kaasid adduunkan hadda waa wax lagala shaqaysan karo oo qofku u dadaali karo suuqoodu maanta waa jaban yahay laakiin ayna almushtaraa yaa iibsanaya waxaa lagu soo bandhigay lacag raqiisa ah ayaa lagu soo bandhigay yaa silcat araxmaani hal min khaatibin war wax doonayaa ma jiraa wey waxaa doonaya awy rijaal raggii awy awy maaragtay min khaatibin falmahru qabla almowti duu imkaani in la guursado oo kuwaa la guursado maanta bay suuragal ku tahay meerkooda inaad diyaarsato ilaahay subxaanahu wa tacaala nas'al allaha an yudkhilana aljanna ilaahay baan weydiisanaynaa inuu jannadiisana geliyo ilaahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta iyo jirkeennana inuu kala fogeeyaan weydiisanaynaa waxaan weydiisanaynaa allah subxaanahu wa tacaala inuu nagu arsaaqo alfirdows alaclaa inahu waliyu dalika walqaadiru calayh isagu wuu awoodaa waxaan weydiisanaynaa allah subxaana wa tacaala inuu nagu hanuuniyo siraadkiisa iyo jidkiisa mustaqiimkaa allana subxaanahu wa tacaala dhammaanteenba uu naga dhigo min ahli jannaati naciim nimcadaa iyo jannadaa dadka gelaya allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna gaadhsiiyo alxuuru alciin iyo nisaag maarata addunya oo ah kuwa wanaagsan ee saalixaadka zawjaad nooga dhigo ilaahiyna subxaana wa tacaala ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهي سبحانه وتعالى inaga iyo ahelkeenna iyo zawjaadkeenna iyoba jannada allah subxaanahu watacaala hana u wada marti qaado oo alla hana geliyo ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo licamalin saalixin yakuunu wasiilatan ilaahay camal wanaagsan oo kaas u noqonaya waddadii aan ku gaari lahayn allah hana waafajiyo allah subxaanahu watacaala hanaga dhigo warfada jannadiisa dadka dhaxli doona ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisa allah subxaana wa tacaala dadka dega jannadiisa allah naga dhigo allahna firdows alaclaaha nagu arsaaqo wasubxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha ila anta nastakfiruka wanatuub